ama xadasaahu asaga u sheegeen bushayr ibnu yasaar bay u sheegeen anna cabdallaahi bnu sahal ninka loo yaqaana cabdullaahi ibnu sahal iyo muxayisa ibnu mascuud atayaa waxay tageen khaybara yacni cabdullaahi bnu sahal iyo muxayisa israacay madiinay ka baxeen khaybar bay aadeen fatafaraqa way kala tageen fi nakli timirti beera timir ay dhex qaadeen iyagoo doon ah waxoogow inay shaqaystaan doonaya bay halkaa aadeen faqutila waxaa la dilay cabdullaahi baa la dilay ibnu sahal labadii saxaabiya israacay ee madiine ka baxay ee khaybar tegey markay beerihii timirtaa dhex galeen ayaa mid ka mida la dilay oo waxaa la dilay cabdullaahi ibnu sahal fa jaaa waxaa yimid cabduraxmaan ibnu sahal baa yimid oo ninkii la dilay walaalkii ah iyo waxuwayisa ninka loo yaqaano iyo muxayisa xuwayisa iyo cabdiraxmaan baa meesha ku soo kordhay laakiin ragga marka hore israacay cabdullaahi ibnu sahal oo ninkii la dili doona ah iyo muxayisa israacay idan marka cabdiraxmaan ibnu sahal iyo cabdullaahi ibnu sahal waa walaalo xuwayisa iyo muxayisana walaalo wey ibna mascuudin mascuud labadiisi wiil ahaa yacni xuwayisa iyo muxayisa waxay yihiin ibna mascuud isku aabbo wey ila nabiga u yimaadeen idan saddex nin baa nabiga u timid ninkii la dilay ninkii la socdoo ah muxayisa iyo xuwayis oo muxayise walaalkii ah iyo cabduraxmaan ibnu sahal oo cabdullaahi walaalkii ah waxayna rabaan xaajada inay u sheegaan fatakalamuu waxay ka hadleen fii amri saaxibihim saaxiibkood arrintiisii saxaabiga la dilay ee cabdulaahi bay ka hadleen fabada'a cabduraxmaan baa bilaabay fabada'a cabduraxmaan baa bilaabay yacni kalaamkii hadalkii buu bilaabay wa kaana wuxuuna ahaa cabduraxmaan asqara alqowmi dadka ninka u yar buu ahaa ragga meesha yimid ee xuwayisa iyo muxayisa iyo cabdiraxmaan saddexdaa nin baa nabiga u timid idan labada nin waa ka waaweynyihin waa ka daweyn yihin cabdiraxmaan baa u yar laakiin cabdiraxmaan hadalka wuxuu isku xujiyey ninkii dhintay buu yuu la dhashay oo walaalkii baa la dilay idan dhiigga isagaa u xiga iyo hadalka faqaala lahu الnabiyu nabiga wuxuu ku yidhi kabir weyne alkubra yani alakbara ninka weyn alkubra waa jamcu akbar akbar baa kubri lagu jamciya idan ninka weyn weyne wey xurmee ninka weyn ka bir weyne alkubra ninka weyn qaala yaxya wuxuu yidhi yaxya bnu saciid alansaari oo raawiga xadiidka waranhayey ah macnuhu waa maxay alkubra kabir alkubra macnuhu waa maxay liyaliya ha tawaliyo alkalaama hadalka alasdaru ninka weyn wey macnuhu hadalka waxaa iskale ninka weyn ayib fatakalamu waxay ka hadleen fii amri saaxibihim saaxiibkood arinkiisii oo arrinkiisii bay ka hadleen in la dilay yuhuud ay dishay idan nimankaa mag laga rabo ama qisaas faqaala الnabiy nabigu wuxuu yidhi istaxiquu muta qatiilakum yani kii laydinka dilay waxaad mudanaysaan ninkii laydinka dilay qatiil waa maqtuul faciil bimacnaa mafcuul kii laydinka dilay waad mudanaysaan dhiiggiisii baad mudanaysaan ayb aw qaala ama wuxuu yidhi istaxiquu saaxibakum saaxiibkiin muta waxaad ku mudanaysaan biaymaan hamsiina minkum biaymaan khamsiina minkum konton idinka mida dhaartood konton nin ayaa dhaaran oo idinka ah oo cabdiraxmaan ibnu sahl iyo reerkooda iyo maxayiisu xawaasida reerkooda ayaa dhaaran maxay ku dhaaranhayaan in hebel uu dilay walaalkan konton baa dhaaran konton nin baa ninkiba dhaar loo dhiibi qasaamaa loo yaqaanaa saatulqasaama wey yani nin baa la dilay xaqiiq ahaan ruux dilay lama hayo laakiin calaamadaha ka muuqda tuuladan iyo ninkan la dilay waxaa ka dhexeeyey colaad ninkiioo galgalanayaan ku soo baxnay hebel iyo hebeloo sii ordahayna waanu aragnay waa lowd qarino wey ama ma ahee hebel dhiig dhiig baa ku yaalay dharkiisa markuu sii ordahay hebel baa lagu arkay hebel dharkiisa isagoo qaba ninkii dhintay dharkiisii iyo qorigiisii ama seebtiisii kabihiisii baa lagu arkay maye xalay buu u dhaaran hayey hawlaa la haya xaqiiqo lamay laakiin calaamado tusahaya ninkan ninkii dilay baa la haya baa loo yaqaanaa qariina tadullu cala alqaatil idaa marka iyada ah konton ree hebel ah oo ninkii dhintay dadkii u xigtay ah ayaa waxay ku dhaaranhayaan kiiba dhaarba loo dhiibi aba waad maraysaa baallaha doyn konton nin laakiin dheeldeelmaa dhiig wey hawsha ayib biaymaani khamsiin kontan dhaartood oo minkum idin ka mid a qaalu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amrun weeye arrintu lam narah aanan arag kuma dhaaran karo intaan nin yuhuud iska soo qabsannay isagaa dila ma dhihi karo laakiin yuhuud inay muslimiintu cadow iyo col u yihiin baanu ognahay in dagaal naga dhexeeyaanna ognahay in ay muslimiinta u xun baan ognahay beerahoodii baa lagu dhex dilay idan nin kale ma dilin ma waxbaa kor ka soo booday carab kale u dhiig ka qabe ma jiraan dakana ma qabin eeqa hora looma haysto ciidan yahuudana ma dil yuhud nabi maxamed dhiiggaa naga keen haddii kale anu kala baxayna ayib idan saxaabadu waa gaabso waxay nabi maxamed arrin aanna goobjoog ahayn kuma dhaaran karo amrun wey arrintu aad sheegtay lam nara nabigu wuxuu yidhi dhaarta haddaad diiddeen nimankiini dhiigga lahaayow dhaarta haddaad diiddeen fatubri'ukum yahuuda yahuud baa idinku beriyeeli yahuudo biaymaana khamsiina minhum haddaba marka yahuud baa idiin dhaaran wey konton dhaarood bay yuhuud mari konton ka mid ah dadkaad tuhunsantihiin konton ka mid ah ayaa dhaarta idin mari konton nin dhiigu beencilaa dhici maayo fa fatubri'ukum wuxuu idinku beriyeeli yahuudiyow biaymaano dhaaro hamsiina konton ah oo biaymaana hamsiin konton dhaarahood oo minhu ayaa ka mid a ah. kontonku waa maxay dadkii baa loo laabanaya dad konton nin baa dhaar lama ogola in isku geey hal waa konton nin waa konton dhaarood oo ay dhaaranhayaan konton nin ayb <clears throat> biaymaana hamsiina minhu qaaluu waxadhi yaa rasuulka ilaahayow qowmun way yahuud kufaarun gaalo ah dhaartooda see loo ictimaadi annagu dhaaran mayno haddee goobjoog maanan ahayn waxaanan ogeyna kuma dhaaran karro war gartay war cadow yuhuudna nabi maxamedow dhaartooda aamini mayno waa kafara ilaahay xadhiggiisi iyo kii rasuulba waa gooye see loo aamina dhaartooda idna waa caqli saxiixa laakiin sharciyan ninkii inaad u dhaarato oo adu aad jiidho bahasha iyo in asagu inuu jiiro markuu kala gooyo aad ku qanacdo wax udhexeeya ma jiraan ayib idan ruux muslima dhiiggiina hadur ma noqon karo ruux muslim dhiiggiina bilaash iyo balcan baacuur iyo halbacaad lagu lisay iyo waxbaha ka soo qaadan iyo digaagii la gowracay ma noqon karo ruux muslim lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli muminin bikayri xaq dheeleel baashu ma ah adduunkan o dhanoo rogmada waxaa ka qiima badan cinda allah ruux muslimoo xaqdarro loo dira adduunkan macalkacabooyinka ku jira macalxaramaynka oo rogmado ooy balaayo qaado waxaa ka daran ruux muslimoo xaqdarro loo dilo waxaa hal noqonhaya muslimiinta dhiigga bixin ah, minhaaj lama hor ordaa layidhi minhaaj lama hor ordo waaya fafadaahu waxaa eh, eh, mag dhabay rasuullah rasuulka ilahi baa magdhabay saxaabiga dhintay ee cabdulaahi ahaa min qabalihi xaggiisu ka magdhabay yani min beyt ilmaal sadaqaadkii muslimiinta ay bixinayeen iyo zakawaadkii iyo hantida muslimiinta ay bixinayeen ayuu nabigu makti ka bixiyey boqol halad buu ka baxshay warku waa saas wey fafadaahu waxaa furtay bimacnaa oo yani makti bixiyey magdhabay rasuululahi baa bixiyey min qibalihi xaggiisu kana ka bixiyey ayib masalada qasamaha asal waxaa bilaabay reer cabdulahi baa asal u lahaa waan arrinay dhaqanay taqaano quraysh taqaano wey sharcigu marka wuu habeeyey ayib nin reer bani cabdilmuطalib ah ayaa wuxuu raacay mise reer bani haashima ah ayaa wuxuu raacay nin carbeed buu geel u raac jiray qowsaar u ahaa kama fii saxix الbukhaari wahayri ayib waa kaynu cumdaha ku soo marra iyadoo faahfaahsan si kastaba noqotee ninkii markuu geela raacay maalin maalmaha ka mid a ah, ayaa waxaa isku dhacay ninkii geela lahaa iyo wiilkii yaraa ee xoolaha raacaya sawaakiga sawsaarka ah odaygiiba xanaaqo ulbuu wiilkii beeraha ku dhuftay marar buu candhada u geliyey wiilkii ushuba u dhintay u nafbaxay ayib waxabaa lagu dego wuxuu yidhi wuu soo tegey wuxuu yidhi nimankii muxuu yimid ninkii baa yimid makuu yimid abu aaliba markaa duqaydii reer qureysheed ah wuxuu yidhi abu aalibu wiilkii yaraa ee ree hebel ahaa adeerka u ahayd ama aad awowga u ahayd wuu xanuunsaday waa qadar rabbigiibuu waan marliyo waan daawooyo intii tabartayd ahayd baan ku dulnafbaxay uu kugu lahaa buui waa in adeerka xaqu kugu lahaa wey wuu geeriyooday tii rabbi baa ku timid buu waan xabaalay waa xaqu kugu lahaa buui waa lagaa sughaye nin rageed dee rabbi waa fasaxan tahay wiilku hadduu xanuunsatay rabbi ku timid oo uu go xabaashay haddee rag tool oo qaraabaa waxay isku samayn lahaayeen waajibkaad gudatay or iska tag laakiin markuu wiilku nafbax nafbaxhayay nin carbeydoo la joogay ayaa wiilku wuxuu i ninyo waxaan ku weydiiyey daanfariin kuu dhiibo waan ahayaay ma iga gaadhsiin quraysh inaad xijaaj tagta ma laga yaaba haa buuri haddii rabbi ku geeyo maka ood meelahaa tagto fadhiga weyn ee fagaaraha weyn ee quraysh kugu timaado ka dhex dhawaaq buui war yaa qurayshahe idhaba markaad dhex istaagto markay quraysh kuu soo baxdo carabna ay hadho waxaa tidhahdo yaa reer bani haashim ah markay reer bani haashim soo baxaan waxaa tidhahdo yaa reer bani cabdimuطalib ah markay gooni kugu soo baxaan abu aalib waa kuma dheh markuu kuu soo baxo odaygaa warkas u sheego waxaad u sheegtaa inuu ninkii hebelhaa idilay oo ninkii warkan muxuu u keeni waay marka hore ninku dan kalu meel kalu aaday wuu soo dahay xaggaas intuu aado meelka mar dambe ayuu yimid oo ninkii ninka dilay warka u dhiibay oy beeno beeno adduunka gashay idan abu aalib wuxuu yidhi see isku imaada ninkii idinkaa dilay wuxuu hi ballanka konton dhaarood baa idinka raba iyo konton nin raggii baa la soo ururiyey nin baa wuxuu hi anuu dhiiggan ku dhaaran maaye ninkan magtiisa meeqa halaad ba igu soo aadi lahayd haddiiba xataa aan qaranno meeqa igu soo aadi lahayd laba halaad labada halaad waa ka isii daa buuri ilaa boqol halaad soo magdu ma ahayn kontan nin haddii marka loo qaybin ninkeeba meeqaa ku hagaagi laba halaad abu aaliba labadii halaad waa kaa fasaxbu dhaarta igagelin igadaa dhaarta dhiig ku dhaaran maayo anugu waati labada halaad orasuka tag gaba reer bani haashima ayagu qabeen nimanka ninka dila ay qabeenna waxay tihi laba wiiloo dhasha mise ninkeedi iyo wiil kale bay hadda ayaduna sii daysay waxay tihi iisii daa ha iga dhaarin waa madi ama waa kane waa ka iisii daa bay tii qisada iyadoo faahsan baynu soo sheegna hadda ka waa loo sii daayey aw laba nin baa baxsatay nin asagoo isfurtay iyo ninay gabar sii dayso asna abu daalib uu cafiyey idan afartan iyo sideed nin baa dhaaratay xilligay dhaartay ibn cabbaas wuxuu leey xilligay dhaarteen sanadkii bishaa bisheedii nin ma taagnin bu hal ninuu nool ma taagnin afartan iyo sideedoodii nin ishiisu ay biriq leedahay bishaa bisheed ma gaarin bu xaqdarra ku dhaarteen inay dileen bay duudsiyeen idan masalatu lkhasaama masale la yaqaano wey idan nintiga laga soo bila ilaa yoomina haadaa meeqaa xaqdarro ku disheen soomaaliya meeqaa xaqdarro ku disheeni waa la ogyaha laga warqaba malaayiin ayb idan marka dhiigku dheelleel ma ah gaaladii buu qabtay ma muslimiin buu qaban waaye idan ninkii laga sheekeeyo khasaamaha la marsado konton dhaarood candhadaa loo geliyo ama dhiiggaas ka bixiyo ayib <clears throat> qaala sahl wuxuu yidhi faadraktu sahl ibn abi xasma wey oo saxaabiga xadiiska warinaya ka mid ade ah raafic ibn khadiij iyo sahl ibn abi xasma xadiiska inoo warinaya qaala sahl wuxuu yidhi faadraktu waxaan soo gaaray naaqatan hal baan soo gaadhayo min tilka alibili geelaa ka mid ah geeli magta ahaa ee laga baxshay nabigu uu ka baxshay cabdullahi ibnu sahl uu ka baxshay ayaan soo gaadhay buui fadakaltu yay ahayd baan filahaya wuxuu fadakaltu qoray ma jira fadakaltu ani fadakhalat bay u qorhayaan fadakaltu baa saxiixa fadakaltu waxaan galay mirbadan lahum xero ay lahaayeen mirbadku waa xerada arigu u fadhiisto ama geelu u fadhiisto xerada wey ayib weliba mirbadku asalkiisu xerada ma ahe waa meesha geela marka la tirinhayo ama uu magtayaho kale lagu ururiyo xero weynoo marka hore iska meel yeyo ama raashinka la dhigo ama meel iska saba ahayd baa mar xooraa lagu ururiyo waa meesha xooraa lagu ururiyo o kale ama habeenka ay fadhiistaan weyaan ayib fadakaltu waxaan galay mirbadan xeran galay oo lahum ay lahaayeen nimankii ree sahl cabdiraxmaan bin sahl iyo qoyskooda farakadatnii waxay haraatisay naaqatun birijliha hal geeli kamida magta ahayd baanoo xerada dhex wareegahaya igu dhufatayba haraati yani wuxuu kuu sheegahayaa saxaabigu inuu geeli magtahay nabigu bixiye arkay arkay iska badaaya barkood ay ku tunteen buu kuu sheegahaya farakadatnii waxay haraatiday naaqatu minha birijliha lugteed idan waxaa weeyaan hadalka marka la bilaabahayo midig laga bilaabi maayo rumay marka la qaybinayo midig laga bilaabi maayo rumay iyo hadalba ninka weyn baa laga bilaabi sunadaweligaa ka khaldamayn alaymanuun alaymanuun weligaa amoodin inay meel kastaba gasho idan markuu aad hadal bilaabayso intii la wada fadhiisto goob iyo gar iyo xaajo loo fadhiyo hadalka ninka u daweyn baa bilaaba iskale haddii rumay la qaybinna hadalka ninka u weyn baa iskale sida nabiga kubilow ka weyn loo yidhi ama waxaan intaa ka ahayn midig baa laga bilaabi labada waxaan ka ahayn baabu idaa lam yatakalam alkabiiru hal lilasgari an yatakalam wuxuu baab yahay idaa lam yatakalam hadduusan hadlin alkabiir ninkii weynaa hadalka lahaa hadduusan hadlin hal lilasgari ka yar ma u bannaan tahay an yatakalam inuu hadlo xadaثana musadad ibn musarhad qaala xadaثana yaxya bnu saciid alqaطaan can cubayd اllaahi bni cumara qaala xadaثanii naafic mawla bni cumar can ibni cumara qaal qaala rasuulu اllahi sal lay slam akhbiruunii ii sheega saxaaboy nabigaa imtixaanaya saxaabadiisa bishajaratin geed ii sheega waa googa xagga low waa halxidhaala loo yaqaana halxidhaala la yihahdaa ayib ayib akhbiruunii ii sheega bishajaratin geed maaluhaa tusaalaheedu uu yahay maalu muslim yacni geed geedaha ka mida oo muslimka shabbaha maaluhaa tusaalaheedu iyo maalkeedu uu yahay maalu muslim marka la fiiriyo dhaqankeeda iyo dheefteeda iyo qaabkeeda la eegaayo geed muslimka shabaha ii sheega tu'tii waxay la timaado oo keentaa uklahaa yacni midhaheeda kulla xiinin wakhti kasta biidni rabbiha ku keenta sanad kastana dhasha kulla xiin biidni rabbiha yacni midhaheedii iyo dheefteediibay waxay keenaysaa biidni rabbiha kulla xiin laa taxutu ma riddo waraqahaa caleenteedana ma dhacdo waa geed caleentu aysan ka dhicin ayib mar kastana dhasha muslimka shabaha hala sheegaa la fawaqaca الnaasu fii shajar اlbawaadi ayib kama fi الصaxiixayn fawaqaca الnaasu fii shajar اlbawaadi saxaabada nin wuxuu ihi waa garas nin wuxuu ihi ma ahe waa maygaad mid wuxuu ihi ma ahe waa jambeed mid waa qurax mid waa dalool mid meel bu ninkasta geedku tumhaye buu ka sii daayey ayib ninkii beerleh wuxuu yidhi asagu waa cambe iyo wuxuu la kacay abda doono maxaan ku dhahay iyo wuxuu yidhi waa gob iyo xamur iyo halkaasuu la jidiya wan carib la kacda doono ayib ninba geedkii markaa asaga qalbigiisa ku jiray ee uu lahaa waa u dheef badan yahay muslimkuuna shabaha yuu sheegay fawaqaca fii nafsi ibn cumar wuxuu leeyay nafteeda waxaa ku dhacay annakla timirta inay tahay geedka nabigu uu leeyahay muslimkuu shabahaa oo u egyahay inuu yahay timirta ayaa aniga qalbigay ku dhacaybu laakiin nin daayar buu ah micigiir baa fadhida garcas baa fadhida maqaawiir baa meesha fadhida fakarihtu waxaan koonsaday an atakallama inaan hadlo adoo mogta yar oo wedweti anaad soo dhariijisoo tiraada la soo booda laga fiican ya mogta oo meesha garcastii iyo micigiirtii iyo duqaydii fadhiyaan xogo waa inaad gabato w haddii kale ishaa kaa dusaysa malagaabaa galay wa ama meeshaa waxaa joogay buu ihi ibnu cumar abubakar baa fadhiyey cumaru aabbahay baa fadhiyey radi allahu tacaala canhuma falam yatakalamaa ma aysan hadlin cumar iyo abubakar waa yeeladii muslimiintaa fadhiyey idan marka anugu guud yara inaan dhaha nabi maxamedow aan idhaahdo nabi maxamedow waa timir oo hal mar layada fiiriyo hawsha waa culus tahayb ayib falama lam yatakalamaa weli maysan hadlin way fadhiyeen maysan hadlin qaala nebi sal slam falamaa lam yatakallamaha markayse hadli waayeenoo iska aamuseen qaala nebi nab wuxuuhi hiya nakhlatu waa timirta geedka u eg ruuxa muslimka timir weeye maxaa la timirtu muslimka waxay ka shabahdaa maalinkay dhashe ee ubaxa ay bixiso ay curdanka tahay ilaa ay ka bislaatoy midhaheedu ay timir kuma noqoto inta waa la cunaa waa la mar la xora ma lah marba midhahoodu soo kusto mar balxi baa lagu cuni mar busri baa lagu cuni mar ruab baa lagu cuni mar timirahaan baa lagu cuni lafteeda waa maxaan ku dhahda waa loo cunaa dana calaf ahaan xoolaha dameeraha la siiya iyo maxaan ku dhahda iyo fardaha loo dhiga okay asmaa eh, bint abibakr sadiiq soo ururin jirtay lafaha timirta si faraska loogu dhigo faraska zubayr idan calli xoora ma laha cawdeeda gelaa laga dhigan oo darin baa laga dhigan oo salad baa laga dhigan oo guryaha laga samayso garbaabkeeda iyo ulaheeda waxaa laga samaysana sariiro iyo guryaha laga dhiso gunteeda iyo jirideeda ashuumaa laga qoran iyo qabaallo laga samaysan guryaha lagu dhismo tirar baa laga dhigay wax la xoora ma laha idan gaskeeda fara badan ee geedka laga qore weyn aslasa xarka laga sameeya aan goyn weliba oo hadduu xataa ku taabto kugoyna xaab leh idan meel la xooraba ma lahaba aaniyan sagaal bilood bay ku dhashaa sida dadko kale sida bini aadamka sagaal bilood bay ku dhashaa maalinkay bilowda ubaxa ilaa intay timi ka noqonayso sagaal bilood wey intaan waxun bay wadaysa idan marka xagga dhermadana insaankay shabahdaa sagaal bilood idan marka waxaa weeyaan idan waa geed shabaha ruuxa muslimka dhankasta muslimka waxaa laga doonahayaa dheef un inuu noqdo dhibba aan laga arag maalinkuu islaamay iimaan gala yidhahda aslamtu lilaahi rabbi alcaalamiin waa inuu noqdo dheef taagan oon dhibba lagu arag ka nafla saasa lagaa raba hadaad noqoto laked qanjir meel ku yaalla maskilo wey ayb falamaa kharajtu markaan baxay maca abii aabbahi cumar aan raacay qultu waxaan idhi yaa aabati aabbow waqaca fii nafsii naftaydu waxaa qulub yidhi annakla inay tahay annaha nakla markuu nabigu lahaa geedkaa ii sheega eed wada aamusteen anigu waxaa qulub yidhi o igu dhacay inay geedkaa timirta tahay qaala cumar wuxuu uhi maa manacaka maxaa kuu diiday an taquulahaa inaad tiraado sheegto inaad ta nabi maxamedo waa timir aad tiraad la soo booddo maxaa kuu diiday cumar wuxuu low kunta haddaad ahaan lahayd qultahaa mid yidhaahdoo sheegoo ka jawaaba su-aasha iyo hadxidhaalaha fura kaana axabba ilaya min kada wa wax kasta waxaan ka jeclaan lahaa inaad intaad istaagta tiraahdo aabbow ee nabi maxamedow waxaa weeye timir weeye halxidhaalo weeye waa laqzi culus baa la gaaray saxaabada ayib idan markaa ay saxaabadu samreen ee akaabirta samreen adoo yar intaad istaagta inaad sheegtaan wax kastaba ka jeclaaba maanta oo meeshaan reer cumar laga hadhaba arkeedaba low kunta qultaha inaad odhan lahayd oo sheegi lahayd baa kaana ahaa axaba mid la jecelya ilaya aniga min kada min kada intaasoo xoolaha intaasoo addunya waxasa ii dhaamin qaala ibnu cumar wuxu uhi maa manacanii iima diidin ilaa lam araka inaanan ku arag mooye walaa abaa bakrin takallamtuma waxaa ii diidan hadlo ah, waxaa kow ka adigaa hadli waaye oo abubakar ba aamus idan waxaad labidiinu ka aamusteen inaan la soo Eh, la soo istaagay way u adkaatay ayb xasdii moogtahay timirba hadday tahay abubakar cumar bay garan lahay adugu saxaabeyn meeshan yaa laguu qasbine iska fadhiiso marar badan baa la dhiridaa marar badan baa indhaha laga ridaa markay xaaladdu meelaha gaadho kale ayib laakiin intaad aaminsan tahay in ruux kugu dhaama meesha u fadhiyo uu sheegi kara ama xaqa u qumahayo inaad gaarsataa xishoobta lagaa doonayo maa manacanii imidii ilaa lam arag inaanku arag mooyeen iyo walaa abaabakrin abaabakar takalamtu kuga hadlayaa tihiin oo fakaritu waxaan nacay markaad idinku aamusteen waxaan ku hoday inaan hadlo markaad adaguna aad hadli weyney abubakaro waayeelkii muslimiintan hadli waaye takalamtuma fakaritu waan korsaday inaan hadlo wey idan waxaa laga qaadanayaa bukhaari wuxuu ku leeyahay marka intii laisxujeeyo ama laisxidhaaleeyo ay dadkii waaweynaa aamusaan wixii xaqeed garatay sheeg dhimabakaas ila waa la isu ma ogtahay hadda ma aha hadal lama dhihin abubakarow sheeg lama dhihin inta weyn ha hadasha lama dhihin waa su-aal la dhex dhigay bulshadii oo la yidhi ma sheegi kartaan ma garan kartaan idanka u yar iyo ka weyn waa u taallaa hadday wada aamuseen marka aduu haddaad garata inaad ka jawabi karta laga qadanaya ayb baabu taswiid alakaabiri kuwa waaweyn in ugaasiye laga dhigo baab taswiid in la ugaaseeyo eh, la caleemo saaro ama lagu canoosho waxaa tiradaba alakaabir dadka waaweyn xadaana camr ibn marzuuq waa saduuq aw iqa waynu soo mara badan xadaana shucba ibn اlxajaaj can qataada ibn dacaamat asaduusi qaala samictu waxaan maqlay muطarifan ibn cabdilah bn shakiir ataabici aljaliil can xakiim isagoo ka warinhaya ibnu qays ibnu caasim waxaa la sheegaa xakiim ibn qays ibnu caasim in la dhalay fii xayaati nebi sal slam ana abaahu aabbihi oo qays ibnu caasim ah ayaa awsaa waana saxaabi qays yaa awsaa u dardaarmay cinda mowtihi markuu dhiman hayey baniihi wiilashiisiba u dardaarmay markuu naf baxhayey ayuu welihiis iskugu yeehay siduu nabi yacquubba ugu dardaarmay caruurtiisi faqaala wuxuu yidhi carruura isku imaada dardaaranka waa kana ittaqu allaha ilaahay ka cabsada buui ilaahay ka baqa alla ka baqa wasawiduu usha u dhiiba akbarakum ka idinku wey wasawidu ugaasiyo wey suldaan ka dhiga iyo garaad iyo ism waxaa tiradaba akbarakum ka idinku fa ina alqawma qabiilku iyo qoysku idaa sawaduu markay u madax buuraan akbarahumkooda ugu weyn khallafuu waxay ka khalif noqonayaan aabahum aabbahood ilma adeertu iyo qoysku hadday ninka ugu weyn u dhiibaan usha iyo mas-uuliyadda waxay buuxinayaan booska aabbahood bay buuxiyeen ilaa abbahu ninkuu geeriyooday meeshiisa waa maran tahay kursigiisa dabayl baa garaacaysa idan ninka ugu dawa haddii lagu fadhiisay waa ninka aabba ku xigay wey idan booskii aabbahoodbay buuxinayaan wey fa ina alqowma qolyu idaa sawaduu hadday ugaaska dhigaan ama eh, ay eh, xurmeeyaan akbaramkooda ugu weyn khallafuu waxay ka khaliif noqonayaan oy si wanaaga uga dabamarayaan aabahum aabbahood haddii ka yarka loo dhiba ka war ayib waidaa sawaduu hadday ugaas ka dhigaan iyo isam iyo suldaan iyo garaad iyo boqor asqarahum kooda ogu yar azraa wuxuu ceebayn bihim ayaga daalika shayga asaga azraa bihim waxaa uu ceebaynhayaa daalika arrinka asaga azraa wuu ceebayn bihim ayaga daalika arrinka waa maxay oo taswiid asaakir ah ceeb bay ku tahay bimacnaa waxaa la odhan ree hebel raggoodii waaweynaa o dhan waaba doqomo weeyeba waxba garanan hayaanba mid wax lagu aamini waa wada khaa'imiin wadafajistayaal weeye aan wax lagu aamini karin kuwan yararka unbaa maanta allaahuma ahay baa la dhihi idan ceeb wey waa burbur iyo waxaa weyaan baaba wey azra yani waa ciiba waxtuqir wey azra wuu ceebaynhayaa bihim ayaga daalika arrinka asagaa wuxuu ceebayn fii akifaa'ihim dhigood dadka ayaga u dhigma ila qabaa'ilka kale markay ku yimaadaan iyo dadka kale muslimiin markay ku yimaadaan waxaa mas-uul ah oo cariif ah oo hor socda ninkooda u weynaa adna waaa la soo ninba wuxuu keenay toddobaatan jir qaash ah oo rugcadaa ah oo abwaana ah, oo in badan soo naala anugu waxaan soo gaaray la soo taagan adaga adoo dhuubaan oo soddon jir an waaan aabbahay wuxuu igu yidhi eedada waxay tegey ah, habarinta waxay tegey war habarka warisa habarta arooskeeda baan fadhibo kaaga bilaabay anaaba baxshayba meeshaan ku ceebay baa de mogta <laughs> marka wuxuu noqonayaa weeye fii akifaa'ihim cinda akifaa'ihim kama cinda ibni sacd arrintaa waxay ceeb ku noqon qoyska marka la hor tago ragga u dhigma uwaaskaada uwaaska udhigma marka la hor ayib <clears throat> wa calaykum bilmaali maalka ogaadaa le wa calaykum ilaazima bilmaali xoolahana shaqaysta iyo waصinaacihi abuurkiisa in xoolo la yeesho la shaqaysto iصinaac waa inaad shayga samaysatood abuurto curiso amaamuddo unkado od unagtoo lagaa doonaya fainahu maalku manbahatun akhyaarnimo wey lilkariimi ninka wanaagsan buu u yahay gobnimo yani manbaha yani sharaf wey manbaha yani waa manqaba iyo fadiila buu u yahay fadiilu u yahay sharaf buu u yahay lilkariimi ninka wanaagsan oo maxaa yeele ninku hadduu deeqsu yahay ama nin wanaagsan oo dheer yahay xagga mau gacanta wax ku hayo waa gob meesha u dambaysa wey martidu soori oo madoonahu soori oo masaakiintu kaalmo inuu aytaamta wax kastuu diyaar u yahay horan nin wanaagsan buu ahaa gacantuna u buuxdaa ayib nicma almaalu saalix lirajuli saalix wey wayustagnaa waxaa lagaga daqsama maalka bihi maalka can illa'imi bakhaylka inan gumeedka lagaga daqsomaa alla'iim waa ninka liita wey waa caksu ninka gobta ah ayuu u yahay baa la idan ninka bakaylkii adduunyada xoolo moodahaya ee ku nafbaxaaya ee caabudaya shilinka ee adduunku waa adduun interesta ku haya baad kaga kaaftoomi oda gacan u wa iyaakum iska ilaaliyaa la yidhi wa mas'alata annaasi dadka wax weydiintooda inaad tuugsato iska ilaali fa inaha mas'aladu iyo wax weydiinta iyo tugsigu min aakhiri kasbi الrajuli ruuxa shaqadiisa meesha u dambayso wey shaqo ruux bani aadam uu shaqaysto meesha kuugu dambayso wey waa tareenka baad ka dhacda baburka ka dhacda gaadhigii la wada saaraa ee dadku saaraayeen waa ka daadegtay tad gaadhiga asaga waa ku dhaafay marba hadday aad ku soo urursatay waxweydiisi iyo tuugsi waa shaqaday kugu dambeysay meesha ku dhiman lahayd man fataxa baaba mas'alatin fataxa allahu calayh baaba faqrin ninka isagoo xooggan oo xoog badan oo iska fiican hadduu maanta magan allah ka bilaaba musulamiin beri wuxuu tegi sigiiska beri dam tegi shariirka uu wareegi ilaa uu toonka tago ilaa uu safro ilaa bamaaso uu ka dhaca gaalisa madheera meel kasta u tago waaga dambe hu nafci isu socod mana dayn karo mana malaayin haddi la sima so xidhmayo haddii malaayiin la siiyo ruuxa tugsiga bartay soo xidhmi mahayo nabi maxamed ashee sala sl ninkii isku fura baab su-aaleed ilaahay baab faqriba ku furaa ha isku furin baabka asaga iska ilaali ayb fainahaa min aakhiri kasbi الrajuli ninka shaqadiisa meesha u dambaysa ka mid tahay ayb waidaa mutu haddaan dhinto wili shibul hadlay waa dardaarmaynu ku jiraay saxaabi dardaarankii weeye waidaa mudtu haddaan eh, eh, wiilal yahow falaa tanuuxu haygu barooranina yaan la ooyi qaylo iyo sawaxan iyo baroor ma maqli karo iyo oohin fainahu wariyar shani lam yunax laguma ooyin lagumana barooranin calaa rasuuli sal slam war nabi maxamedi aniga kee qiimo badaa niman yaho wiilashaydi nabi maxamed rasuul ilaahay nabi ilaahay afdalu khalqilah saas haa ma lagu ooyey ma loo baroortay ma loo baroor maya fuuq ma dhihi kartaan marka waa yahay dantiina qabsada aayar xabaalay duuga maca salaam u fiirsan meesha kala soo baxay saxaabigu yani waa in markaad dhimanaysaay waa sunna sunnaة اlambiya wاlmursaliin weyan waana sunnaة الصaxaaba inaad dardaaran wanaagsan ka tagto oo carruurtii meel jahayso oo tiraada waa dhiman doonaaye yaad caabudi doontaan ayib yaad baryi doontaan waxaa iska ilaaliya waxaa iska ilaaliya saa yeela saa yeela kala isxurmeeya kala dambeeya xaqa iska ogaada dardaaran fiican oo diinta ah iskaga fur aakhira wax lagu weydiin maayo ayib halis wey haddadan horaan aada isku soo ciyaarin xaqoodii waidaa mudtu haddaan dhintaa oo mudtu aan geeriyoodo fadfunuunii aasa igu xabaala igu duuda biardin dhul laa yashcuru uusan dareemaynin uusan ogaanaynin bidafni aniga xabaalidayda duugidayda bakrinwaain ree bakrinwaay qoyska asaga ah meelaysan ree bakrinwaayl aysan waxba ka ogeyn ree bani bakar cidlo ah ama aysan garanayn igu xabaala bnu saxaabiyo maxaa jira saxaabiyo fa inii kuntu waxaan ahaa uaafiluhum yani ucaadiihim ninkaabaan ahaa waag hor intuusan islaamin ee jaahiligii asagii ree bani waail waxaa u dhexeeyey xarbaan caadi ahayd meeshay ka soo way isdiri jireen idan geel badan ka dhac kalay ama eh, waxbaan idan waxaa naga dhexeeya colaad waxaan ka baqayaa xataa bacda alislaam qutuntiiyo eeqada intay iloobi waayaan oo weli qalbiga ku haya inay soo ikhribaan oo xaabada soo saagaari <laughs> ayib ama waxaa dhici karta inuu saxaabigu diidan yahay in ninkan uuna dhici jiray waa mugta adoo dhintay hadda anigu waa ninkan dhib fatar ugu fiiqa qabrigaada waa mushkilo kale adoo da wixii ka toobad keenoo islaamay in la yidhahdo ninkan mar <laughs> saxaabi saxaabadkaasa intuusan islaam u taqaanaan balaayu ahaa kun nin buu eber ka dhigay intaas waa laga qabiil dhan buu rogay adoo dhintay mota in farta lagu gufiya qabrigaadi laftiga waa mushkilo kale wey marka inuu taa jeedaa laga maa reer bakami waa xilliga saxabi dada waa islaam kulliga muslimiin bay ahayd wax gaala ma jirin idan laakiin wuxuu markaa ka cararayaa in dhaqanka xumaa ee uu samayn jiray bacda mowtihi lagu farfiiqo taasuu ka cararaya fainii kuntu waxaan ahaa uaasilhum kii daga kii daga aasi waa ru inaad warmoodaa ad ku layso warmoodada ad ku gasho asagoo waxba ka wartamin aad xaabiso ayib wakaasilum kii dagaan ahaan warmoodada ku gala yani ucaadihim riwaa kala cadaysay fi ljaahiliyati xilligii gaalnimada hore yani islaamka ma ah ayib dardaankaas fiican buu saxaabiga ka tegey radia taala canhu niban dardaan aad fiican w aad u qiimo badan wey ayib baabu yucطa samara aw yucطi wuxuu siinhayaa asamarata midhaha asqara man xadar inta joogta ninka u yar asغara man xadara inta xaadirto markaa kula fadhida ruuxa ugu daayar baa midhaha u dhiibi oo meel wildaani carruur ah xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qاaل xadaثna cabdالعaزيز بن المkhتاar ثقة xujة عan سhayl بن أbي صالح صدوq عan أbihi أbu صالح زكوان ثقة xاaفظ من ثقات التابعين عan أbي هريرة رضي الله تعالى عنه قاaل كان رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم إذا utiya kaana rasuul الlah rasuulka ilaah wuxuu idaa utiya marka loo keeno bizahwi curdaanka marka loo keeno ama yacruka loo keeno ahwi waa miraha markuu bislaado u horaysa markuu weli uusan bislaanin laakiin dhan uu ka bilaabo bislaadka uu ka bilaabo oo si dhinac ka soo gudiyeyso dhafuruurta soo ma garanaysaa dhafuruurta oo kale ama miraha curdanka oo kale dhan bu wuxuu ka soo noqon hayaa casuus ka soo gelahayaa waxaa ka soo gelaya dhanna weli cayayin bukaya idan markuu miraha markaa bislaado wey ee la cuna kare loogu jecel yahay walaysa aad bisal ku wada gaadhay idaa utiya nabiga marka loo keeno bizahwi iyo carruurka marka loo keeno ama curdanka loo keeno qaala wuxuu odhan jiray allahuma allah baarik lana noo barakee fii madiinatina magaaladana madiine ah wamudina midkaan wax ku beegana suuska anaga noo barakee suuska iyo shooda iyo wasaacina midka marka waxaa weyaan koobadeenna wey koobadeenna oo lagu daray waxaa weyaan laba boqoloo kiilo midku hadda marka la yidhahdo waa toddoba boqoloo garaam wey inaga koobadeenna waxaa weeyaan an boqolo garaam shooda meeqa ahayd baasha naarjiilka lagu keena meeqa garaam wey horteedu tiila ma dhanta sideed boqol mise sagaal boqol toddobay ka badanta baashaas ya ha sayidda qumbaa midda lagu keena naarjiilka sideed meelaha wey adugu waa koobadaasoo wax yar ka yar teena waa koobadhuubta waa ka weyn mudku shoodana ma gaadho allahuma baarig alla inoo barakay fii madiinatina magaaladanada iyo wamudina mudkanaga iyo wasaacina suuskanaga barakata mac baraka ilahu baraka dar wey laba baraka wey waa duca badan baraka mac baraka uma intaa kadib naawalhu nabigu wuxuu u dhiibi jiray midhihii loo keenay asqara man yaliihi naawala wuxuu u laaci jira wey u taabi jiray u fiiqi jiray asqara man yaliihi inta u xigta ninka u yar saa intuu u fiiro nabig sal agga fiiriyo agga eego nin ilmaha ugu dayar bu siinsaday idan maxaa weeye munaasaba ku jirta midhii haddu soo go'ay waa yacruur waa xadiiu cahdin birabbihi idan ilmahana adduunka hadda uga horaysa labada yaryar halisku aadiyo wey marka labada yaryar halisku aadiyo midhihii cusbaa ilmihii cusbaa waa in la siiye aaniyan ummadda waxaa la barhayaa wax quuridda in wax la quuro midho markaa la keeno yacruur ogow eh, maxaan ku dhadaa bisil inaad gus ku turtaa jeceshahay in lagaga horeyn geedka dambea ka shanqaro laakiin waxaa lagu barayaa in wixii la dooro la qoro oo ruuxa kaa yar wax la siiyo alian carruurta in loo naxariiso ayib maxaa yeele ayagu wixii la keenay inay u homaraan ma jecel yihiin haddii la waxaan yaa raba ayagaa u soo badan ani ani aan ayaa islaynaya bal in laka qabto iyo marka intus inuu soo booyi lahaa ama nabiyo odhan lahaa waa in laga horgeeyaba marka waxyaa badan ba meesha ku jira ruux inuu waxaa la doonaya wax badan fiiriyo oo min alwildaani carruurta ah carruurta joogta u yar rwaayo kale cadaysa idaa utiya bibakuuratin idaa utiya bibakuurati alfaakiha khudaarta ama midhaha shayga u hor bislaada wey ila asaga soo kallaayay ruux shay u soo horreeyey baabu raxmati sagiir ilmaha yag loo naxariiso xadaanaa cabdilcaziiz ibn cabdalla alweysi soo maray sheekhaas xadaanii ibn abi zinaad cabdiraxmaan inuu saduuq yaa loo badan yahay can cabdiraxmaan ibni xaaris ibn cabdillahi bni cayaash iqatun saalix can camr bni shucaybin can abi can jaddih ana rasuula اllahi qaal laysa mina naga mid ma aha man lam yarxam ninkaan u naxariista min sagiirana kaanaga yar oo yacrif aan aqoonsanin xaqa kabiirina kaanaga weyn xaqiisa baabu mucaanaqati sabiy ilmaha yar in xabadka la saaro la qoro qorayso ayib xadaanaa cabdulahi bn salix katib ileyl qaala xadaana mucaawiya bn salix bn xudayr saduuq can raashid ibni sacd iqa can yacla bni murata haqafi saxaabi aljaliil annahu qaal kharajna maca anabiy nabi maxamed baanu la baxnu raacnay maalin maalmaa ka mida waduciina waxaana loogu yeedhay ilaa acaami raashin baana loogu yehay markaanu so nabig maxaa loo raacay nabi maxamed iyo saxaabadiisii baa loogu yehay martisoor martiqaad qadar loogu yeedhay faidaa isla markaas waxaanu midku nidhi xuseyni xuseyn oo yalcabu ciyaarhaya fi ariiqi wadadii wadadii nabi maxamed saxaabada sii qaadahaye xusein ibni cali ibn abi aalib ibnu binti rasul lah sal slam faadima wiilkay dhashay ah baa wadadii ay sii socdeen ku ciyaarhayaba ilma carura weeye fa asraca anabiyu nabigaa degdegay amaama alqawmi dadkii hortiis ragii socday qaadadooda in hayay dunaba ka hormaray markuu xusinay saxaabaa ku ciyaarhaya meel waa la caasaday waa ka hormaray uma basada nabigu wuxuu fidiyey yadayhi gacmihiisa nabigu gacmuhu fura saas weeye inuu saxaabaa uga baxso nin burcada uga baxay macruuf dad kusoo baxdo aabbihiin aad noqotid wuu kaa carari markaa tiraada qabatid xaggu u ordi xaggu u ordi inaad qabato wey uma basada nabigu wuxuu furay yadayhi gacmihiisa wuu fidshay fajacala wuxuu gula galay xusayn yamuru inuu u maraayo maratan mar haahuna xagga u cararhayo wamaratun haahuna xusein marka ag gacmihisaa lagu yidhi mar aggu carara nabigu saas yidhada aggu carara waa laga daba tagaa marka meeluu cararo garan waayo ayib bacd alriwaayaat fajacala yafiru bay qorhayaan laakiin yamuru baa hadda qoran ayib wuxuu yafiru qoran ma jiraan yafiru isku mid markaas inuu cararhayo inuu marhayo waa isku markaas ayib yudaaxikuhu nabiga asagoo qotalsiinaya la qoslahay mmuqad agga tiraado qosl qosl bilaadi iyo dhawaaq nabig marka waa la qosl saxiix yubaaxiku nabiga isagoo la qoslaya ama ka qosalsinayay xataa intii ilaa akhada nabigu uu qabto dhafsiini ayb ma baxsan kare waa la qabtay fajacala nabigu wuxuu yeelay ixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid ka mida wuxuu yeelay fii daqnihi lafgadheediisa lafta halkaasu qabtay nabigu gacan buu ku qabtay garkiisa ilmaha garkiisa saa ugu qabtay walukhraa gacantiisa kalena fii ra'si madaxu ka saaray midna madaxu ka saaray midna saasoo ugu qabtay idan ma dhaqaaqi kara marka waa lahaya ayb uma actanaqa markaasu nabigu qooroqoraystay oo xabadku saaray faqabala waana dhunkaday ayb waana dhunkaday uma qaala wuxuu yidhi annabiyu nabigu sal slam xusaynun xusayn minii wa ana minhu xusayn anuu iga ahaaday asaguna aniguna asagan ka mid ah xaga waa bacdu minhu gabadhiisi la dhashay axab allahu allaha jeclaado man axaba alxasana wاlxusayn ayib sibtaani min alasbaab axab allahu allah jeclaada man axaba ninka ayaga jeclaada alxasan xasan iyo alxusain sibtaani waa laba laamood wey laba laamood ama laba waxaa weeyaan fir weeye oo min alasbaadi kamida firarka ama kamida laamaha bimacnaa waa farac nabiga ka baxay sal slam asbaad waxaa lagu sheega mar yahay qabiil wajacalnaahum maxay suurat alacraaf alasbaata umaman yani halkaasa laga qadanaya asidq waxay leeyihin waa qabiila waxaa kal sid lagu sheegaa geedka laamihiisa farcamaha lagu sheega almuhim waxaa weeye waa laba faraco nabi maxamed ka baxday xuseenna waa farcamay xasanna waa farcamay doonaba laga qadanaya idan dhashii nabi maxamed ka farcantay labada ugu abtir badan wey ugu dheer wey ayib <clears throat> idan marka waxaa weeyaan carruurtii in loo naxariisto la mucaanaqeeyo la dhunkan kara laga qadanaya baabu qiblati rajuli aljaariyata sagiira ninkuu dhunkan karo gabadha yarta ah xataa hal noqoto gabadh wux ka lagu dhalay oon gabadhaadi ahayn xadaanaa isbiq ibn faraj iqatun xaafid qaala ahbaranii ibn wahb cabdullah alqurashi mawlaahum qaala ahbaranii makrama ibn bukayr waa nin iqa wey can abihi bukayr ibn اlashaj wataabici jaliila anahu ra'aa cabdulahi bna jacfar anahu ra'aa cabdاllahi bna jacfar ibn abi aalib waxaan arkay bu uri cabdulahi bn jacfar ibn abi aalib oo yuqabil dhunkanaya zaynab binti cumar ibna abi salma cumar ibn abi salma waa rabiibu rasul la sl waa wiila dhashay umu salma wey ayib ida marka waa cabdillahi jacfar baa dhunkaday saxaabiga jahiilka ah intuu u duceeyo nabigu soo koriyo weliga gurigiisa kusoo koriyo bacda eh, istishaadi abihi fii mu'ta wahiya binatu sanatayn aw naxwi waxay jirtay laba sano ama wax ku dhow yani gabadh laba jir ama ka badan ama ku dhow wahiya binatu sanatayn aw naxwi xadaanaa muusa bn ismaaciil mar baa ilmuhu hadduu yaryah oo qaan gaarin ama aan la ishtahaynaynin in la dhogmin karo loo naxariisan kara laga qaadan karaa dhibba ma lah ama adugu dhal ama adeerkaa dhal ama qaraabo noqoto ama saaxiiba dhale xadaanaa muusa bn ismaaciil tabudaki qaal ahbaranaa inaga soomaali ahaan xasaasiyad baan ka qabnaa xataa fudiga gabdhaha yarka xataa masaajidkan soo geli karaan waa la cadhisan ayib wax dhiba ma lah carabta intay yar yihiin rag iyo dumarba isku mid wey dhibba ma lah ayib waa in la soo masaajida la keeno la baro salaadaha kadib markay xoogow Eh, ay boojaal noqon yar kusato markaa guriga lagu cayday ayib markay xoogo agoores noqoto markaasaa la gejinaya eh? ragga la qabsanaysa ah ma gaarin waxii lawi la qabto ma kala taqaana waxan o dhan ma geedaad tihiin ma rag baa tihiin ma taqaan ma dhagaxyaad tihiin ma waxbaad badbad cuntaan ma hawlaha fahmi mayso ayib markii laakiin xoogow daleega soo kordho markaasaa la xaraynaya xadaanaa muusa bn ismaaciil atabudaki قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف الأحدث ثقة ثبت إلا أنه رمي بالقدر عن حفص بن سليمان المنقري ثقة عن الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد من ثقات التابعين قال إن استطعت هداد أو أذكرته anlaa tandura inaadan fiirinin ilaa shacri axadin ruux timihii oo min ahlika qaraabadaada ah yeel wey ha fiirina wey haddaad awooddo bimacnaa ruux muslima cawradii inaad fiiriso walaa simihiisa inaad eegto ha fiirinin waayo ishaada laab ilaa an yakuuna inuu yahay mooyeen eh, eh, ahlaka aw sabiyatan ilaa an yakuuna inuu yahay ruux mooyeen ahlaka ahalkaadii aw sabiyatan ilma yaroo carruur ah foodley fafcal markaa yar dhibba ma lehe waad fiirin kartaa waad qaadid kartaa wax dhiba ma laakiin intaad kari karta iska duwan baaba masxi ra'si sabiy ajaanibta iska ilaali wey ilmaha yarka madaxiisa in gacanta la marin karo xadaana abu nacaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaثna yaxya bn abi اlhaytham alcaطaar ثiqa qaala xadaثanii yusuf ibn cabd llah bn salaam lahu axaadiiث saalixa ayib axaadiis fara badan buu leeyahay aan aad usi badnayn lakin isagu waa صaxaabi jaliil awl waa xadiis yarya abi baa ka xadiis badan qaala wuxuu uhi saxaabiga samaanii rasuul الlah rasuulka ilah baa wuxuu ii bixiyey yuusufa wa aqcadani wuxuu igu <coughs> wamasaxa wuxuu gacanta marjiyey calaa raasi madaxayga madaxaana gacantu saa igu mariyey dhaftiisuu istaaray magacan yuusufan asaga ii bixiyey xadaana maxamed salam albikandi qaala xadaana maxamed ibnu khaasim maxamed ibnu khaasim kunyatuhu in badan baa ninka soo martay maxamed ibnu khaasim oo idinku celcelinaya abu mucaawiya ninkii loo yaqaano maxamed ibnu khaasim magaciisa caawa la sheegay in badanna sheekh wuxuu soo waday abu mucaawiya dariir ninkii loo yaqaano ninkii indhaha la-aya caalimka ah ayib xadaثna maxamed ibn khazim abu mucaawiyata dariir qaala xadaثna hishaam bn curwa can abiihi can caaishata waa min ahbat الnaasi fi اlacmash baa loo yaqaana abu mucaawiya aba maxamed ibn khazim adariir min ahbat الnaasi fi اlacmash xadaثna <clears throat> hishaam bn curwata bn zubayr can abiihi curwata bn zubayr can caaishata qaalat kuntu waxaan ahaa yani naxariista nabiga sal slam ba laga qabanaya kuntu waxaan ahaa daan caaisho ahay alcabu tii ku ciyaarta bilbanaati gabdhaha yani gabdhahay caruurta fudida samaystaan wey markay ciyaarhayaan gabdhaha yarka tarmuushbool waxay samaystaan tarmuush u sameeyaan bay iyagu maray geed bay soo qaadi madaxay ka rugahayaan timay u samayn maray ku duubahayaan waa taqaanaa gabdhaha yararka fudida ramiiga kuwaasa banaad loo yaqaana banaadka dhabtaa ma ah waa banaad oo gacanku samays ah warka waad fahatin bay la tahay muusa maxaa la odhan jiray bal wax ka sheeg kaas waawaaya kaas waa krimay sheekh kaas waa sanam sanam caadi awey ya taa dunya la yahdaa waxan waa la suuray kaa waa naxti baa lagu samay wax la qoray wey kan waa waxay cardu gacmaha ka samaystaan ayib koodaba geel iyo waxbay samaysaan hadday magaalada joogaana baabuur iyo bishkileeti iyo balaayo cayrin fadooyna guriga xaggaas u kiciyo alaab xaggaas adhays waa waxa rabbi subxaana wa tacala uu sameeye wey alladii khalaqa faaddaa wey ruuxa kasta wixii loogu talagalay buu aadhayaan cidna oma darin sidii way ducaano xarba dhali horay naascandhaday aadi yaa u sheegay uma dirtan midigta markay abaar joogto qabqaado socoto markay cagada ku istaagto candhada aadi aadi mayso xaggaas mar laga yaabaa intay ku soo noqon xaggaas haddana aadi marka xoogowsta ka meelaha shafka afka la hesho bay aadi candhada way tegaysa adu ma darin habeen dhagood waxaan la yaabay laga soo wasaa'il iclaam xayawaan dhala markuu dhalo wuxuu dhalhayaa carruurta iyagoo aan dhaqanin markuu doonahayo inuu qaado ama meel aado ka guuranto meeshii ama baal ka cabsado ama in carruurta ka yaabo wuu istaagi ilmaha u horreeyaa hooyada wuxuu ka qaynaya saynta li carruuray wadataa ama toddoba midaduu saynta ka qayniyay yaa u sheegay isdabageli marka midad buu qaniinsan yahay waa la ordi waa la socon waa la socon ilaa la tago hal kilomitir la tago hooyada dhawaaqa waa shanqari wuu soo istaagay qaniya dhab kii u horreeyaasay kii ka midad miduu saynta ka qaynahaya si mal isu amsigi marka waa ordi lanna ma qadan karto ma xumbaari karto mayada kaxay marka waa rimoor socda arka idan khalqigan ilahay baa subxana wa tacaala mid kasta hogaaminaya kuntu waxaan ahaa alcabu tii ku ciyaar bilbanaati gabadhii intay ka leexato hawlaheedii ee markii gabdhaha yararka ay hawlaha dumarka ku caan xagga kurayda aada wiilaa loo yaqaana waa somalida wa wiilaa la ah yidhahda wiilkaas oo la keri waaya xagga haweenka u war maxaa la dhihi ya dhibu naag baa loo yaqaanaa ayib kuntu alcabu waxaan mid kuntu waxaan alcabti ku ciyaarta bilbanaati cinda الnabiy nebi maxamed agtiisa sal slam iyadoo yar ile sagaal jir baa yahaydi ma weyno haddana wixii waan haweenay maca dalika ciyaarta way weli xiisanaysaa ayib nabigu daa dhihi maayo wa kaana lii sawaaxibu gabdha saaxiibaan lahaa yalcabna ciyaara maci ila ciyaara lagula waday ku fiican tahay waa in baashi lala camiro oo gabdhihi wuxuuda ciyaaraan oo lakala qaato oo wabkaasa fa kaana rasuul rasulka ilahi wuxuu ahaa idaa dakhala markuu soo gala yimaado guriga yimaado yanqamicna way xayan jireen mihman rasul lla sl way ka carari jireen marka nabigu soo galo way garanhayan nabigu inu guriga leeyahay khaladna ay ku jireen way cararhayaan caaisho keligeed ba laga tegey yanqamicna waa garateen waa waa yatasatarna way dhuuhin jireen wey waa loo dembinaya nabigu ka hadhi maayo ayaga buu u yidhi kaalaya fayusaribuhuna ilaya waa iisoo dhuumin jiray kaale utaga buu ohan jiray say dhuuntaanbu oo nabigu u yidhi kaalaya la ciyaar caaisha jiib buuqa idan waa fuulay yaryar gabadhay la ciyaarhayaan lakaafijin maayo sidii shimbir gallayr galay inaad lakala carlama doonahay nabigu wuxuu dhihi la ciyaara fayusaribuhuna waa ii dhuumin jiray tasriibku waa shayga shayga loo sulxiyo waxaa hoos laga soo dhiiba asal ahaan ayib markaan aan ogeyn buu nabigu intuu u yahaba ii keeni jiray ilaya aniga fayalcabna way ciyaari jireen maci bukhaari wuxuu ka qaadanayaa lafdiga fayusaribna ah inuu nabigu gabdhaha taabanayo ilan baabu masxi ra'si sabiyi buu keenaya yuu keenaya inuu nabigu soo qabanhaya iyagoo yarin uu nabigu dhijir la ciyaara oo nabigu taabanaya ama madaxu soo qabanaya ama gacanta soo qabanayay oo in taabashada dhib lahayn maadaama ilmuhu uu sagiir iyo sabi yahay uu ka qabanaya bukhaari fiqiisu caadi maaha lafdiga fayusaribuhu nabigu ku dhegan yahay baabu qowli rajuli lisagiiri yaa bunay wuxuu baab yahay ninku inuu ku odhan karo ilmaha ka yar ee adeerkii dhala ama walaalkii ama ruux muslimoo dhala yaa bunay ilmada dhalinba yaa bunay wiilkaygiiow maadama aad ka daweyn tahayba xadaanaa cabdullaahi bnu saciid ibnu xusayn abu saciid alashaj alkindi iqa imaamu ahli zamani xadaanaa abu usaama xamaad ibnu usaama xadaanaa cabdilmalik ibni xumayd ibni abi qunya waa kufi iq ah can abihi oo xumayd ah isna waa iq can abi اlcajlaan almuxaaribi iq qaala kuntu fii jeysh ibni zubayr waxaan ku jiray jeysh ciidankii ibni zubayr cabdullahi ibni zubayr ciidankiisii markaasay reer banu umaya ay dagaalamayeen cabdilmalik iyo keyrkii ay dagaalamahayeen ama yaziid ibni mucaawiya oo kale ayib markay ishayaan saga reer banu umaya oo labada ciidan ay kala fadhiyeen ciraaq iyo maka la kala fadhiyeen la dagaalamayay iyo madiiniya aaggaas ayaa ciidankaasa ku jiray bu fatwafiya waxaa la obsadoo geeriyooday ibnu camin lii nimaan ilma ahayn baa geeriyooday bu wa awsaa wuxuuna dardaarmay ninkii geeriyooday bijamalin riti oo lahu asaga u sugnaa fii sabiili illahi jidka ilahay riti uu lahaa ee wuxuu yidhi ilaahay jidkiisa ritigaa lagu bixiyo hilibka iyo aakhara wey hor alla habeen allaan geysta ayib habeen aakharo idan faqultu libnihi wiilkiisiiba waxaan ku idhi ninkii dhintay ee rasiga dardaarmay in jidka ilaahay lagu baxsho wiilkiisibuu u tegahayaa abulcajlaan waxaan ku idhi buu ihi marka idfac ilaya aljamala warritiga aniga idhib maxaa yeelay anugu waa mujaahid baan ahay ciidanka ibnu baa ku jira aabbahaana wuxuu dardaarmay ritiga in lagu bixiyo jidka ilaahay soo wareeji ritiga ha wareegaysanaysa fainii anigu fii jaysi ibni zubayr waxaan ku jiraa ciidankii ibnu zubayr baan ka mid ahay ونحن في سبيل الله wy معنه وش ونحن في سبيل الله فقال wiilka wil cقli badan bu ahaa فقاaل wiilka وxu uhi اذهب بنا إلى بن cمرa حatىa نسأله war dhammaaday wy idan adeerow adeer marka u yahaad ninkii dhintay iyo abulcajaan baa ilma adeera wiilkuna adeer waxaa u tahay adeer adeerow ina keen buri aan u tagna ibnu cumar sheekhaasaan diinta weydiinaynay ayib anugu rati kuma diidaniye waa ku siina laakiin aan iskula tagna saxaabada iyo muslimiinta idhab bina ina keen buuri ilaa bni cumara ibni cumar inoo keen xataa nas'alahu ilaa anu weydiino inaad tihiin fii sabiili illaah oo hortagu idinku baxa iyo in kale faatayna ibna cumara ibna cumar baanu u tagnay faqaala wuxuu yidhi wiilkii yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow abaa cabdiraxmaanna waa kunyadii ibnu cumar ibnu cumar wiilku dhalay weyne abaa cabdiraxmaan la odhan jiray waynaanu soo mari doona mar wiilka cabdiraxmaan saan filay ayib ina waalidii aniga aabbahay toofiya waa la ooftay waa geeriyooday waa xijaabtay wa awsaa waana dardaarmay bijamalin lahu riti uu lahaa iyo fii sabiililah jidka ilahay ku dardaarmay in lagu baxsho wa haadaa ibnu cammi kan kadana oo abulcajlaan ah ibnu cammi waa adeerkay wiilkiisii ayib laftigiisi waa adeerkii wiilkiisii wey sax maxaa yeele adeerkii kore wey adeerkii weynaa wiilkiisii buu noqonaya inkastoo adeer badan loogu aadan yahay wa huwa abulcajlaanna fii jayشhi bni cumar ibni zubayr buu ku jiraa ciidanka ibni zubayre taqaanaha dagaalamaya ayuu ka mid yahay afa adfacu ma u dhiibaa ma ku wareejiyaa ilayhi jamala warkuu cad yahay ritiga ma ku wareejiyaa wahal huwa fii sabiili الlah warka cadday ibni cumarow qaala bni cumar saxaaba mujamala ma yaqaanaan weligaa wareegeyso dhankaa lagaa saarhaya wejigaa lagaa saara ama xanaaqada ku taalla wuxuu hi yaa bunaya intan bukhaari ka raba asagu yaa bunaya warkii bukhaari waa kana baabu qawli الrajuli liلsagiiri yaa bunaya buu ka rabaa yaa bunaya wiilkaygiyo ila waa nin yar weeye ibnu cumarna waa waayeel marka asaga ina sabiila اllahi ilahay wadadiisu kulu camalin saalix horta qaacidaha ku dhacdo ilaahay jidkiisu iyo wadadiisu waa camal kastoo wanaagsan idan ibn cumar aayadda waa ballaadhiyey wa fii sabiili illah wuu ballaadhiyey macnihiis ayib saa darteed wuxuu odhan jiray ruuxa aan xajiyin yani zakada wax laga siinaya ninkaan cumar haysanin zakada la siinay waa ku baxaysaa wa fii sabiili lahi ba kamid uuna ku xajinaya uuna ku cumraysanaya ayib ilaahay wadiyiisu waa camalka soo wanaagsan fain kaana waaliduka waalidka hadduu yahay inamaa awsaa kii dardaarmay bijamali hirtigiisa uun fii sabiili lah caza wajalla faidaa ra'ayta laba qaacido ka saxaxaya kow wiilku horta khalad buu ka fahmay siduu nacmar u arko fii sabiili lahi inay yartahay wax kooban ay tahay horta daa'irada waasici buu xalqada iyada xalqa ballaaran weeye oo camal kastoo wanaagsani waa waddo ilaahay taa way ballaaran tahay aaniyan ibnu zubayr iyo ciidankiisu ma fii sabiili illaahi bay ku jiraan oo hortiga ma la siina oo masale loogu yimid wuuna ka jawaabaya fain kaana waaliduka hadduu yahay inamaa awsaa mid un dardaarmay bijamali hortigiisa fii sabiili illahi faidaa ra'ayta markaad aragto qawman muslimiina qolyo muslimiin ah oo yaqzuuna ku duulahaya qawman qolyo min almushrikiina gaalo ah fadfac ilayhim aljamal warku waa cad yahay markaad aragta lama dhihin cidda doon qoyskii doon noqdeen maraykan muslimiina oo maraykan gaalaha ku jiro allah ka dhigo fa ra'ayta qawman min almuslimiin ree ma aha iyo ree maxay warkaa jooji iyo ree baa shaabta soo gashaday waxaa jooji fa ra'ayta qawman min almuslimiin baa markaad aragto qolya muslimiin ahoo yaqzuuna duulahaya iyo ku duuli qawman min almushrikiin fadfac ilayhim aljamal fitan markaa u dhiib ayib waayahay cabdillahi bn zubayr iyo ciidankiisa iyo cabdilmalik iyo ciidankiisa iyo reer bani umaya iyo isku duulahaya ma qawma min almuslimiin yaqzuuna calaa qawmi mushrikiina mise waa qawman muslimiin yaqzuuna calaa qawmi almuslimiin wiilka dugu waa la fahansiye qaacida oo wacdaas wuxuu uhi faina midkan kada abulcajlaan ah haddii loo celiyo ishaarada wuxuu u dambeeyey laakiin haadaa waxaan ku reedanaa ibnu zubayr ile ciidanka asaga watee faina haadaan ninkan kada ibnu zubayr ah iyo وaصxaabahu asxaabtiisu ciidanku wata'a ah. fii sabiili khilmaani qawmin qolyo wiilashood wadadood bay ku sugan yihiin wy laa fii sabiili اllahi ayb fii sabiili khilmaan kuray ama wiilal wadadood bay ku sugan yihiin maxaa laisku hayaa ayuhum koodii yadacu saari lahaa meesha aطaabica muuliga dhigi lahaa ninkii waraaqda feermayn lahaa ee madaxweyne meesha ka noqon lahaa ama suldada qaban lahaa ee meesha ka talina baa laisku hayaa diin layskuma hayo warku waa fii sabiili khilmaani qawmin qolyo kuraydood wadadood bay ku dagaalamayaan ayib ree bani umayana kuray bay difaacahayaan cabdilmelig iyo yaziid ba ayagoo ajillaa ay joogaan iyo akaabir min ataabiciina wasaxaaba ayay la soo boodeen hawlaha ibnu zubayrna asagoo akaabiru saxaaba joogaan ba hawsha la soo bodo wey idan kulliba rag iyo ishayo wey idan marka dhalinyaro qureesheed baa meesha ku halgamaysee fii sabiilillaahi ma ahe antiga meesha iskaga bixina way warka maxaa isku hayaa laakiin ayuhum koodii yadacu dhigi lahaa way meesha saari lahaa alkhaatama yani ataabica alkhaatama bimacna maxay assuldata walxukma la isku haya yani mooriga ninka ku dhufan la waraaqda ee foormadiisu socon lahayd baa la hayaa wey anaa idhi ilaan ibni cumar wuxuu meesha mariyey madhabka asagoo qabay iyo jamaaca min asaxaaba ahayd hadday muslimiin dagaalamaan inaan dagaalka la dhigayni siraab muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun bay ku dhageen sida jamaaca min asaxaaba wataabiciin oo muslimiin marba hadday dagaalamaan oo qori iyo xabad isku qaadaan inaan la dhex gelaynin guriga aad geli albaabka aad soo ceshan kii kugu yimaad war allaha lamid yahay iska eebi saddex koor eebi waraga leexo hadaad markaad iska difaacdo dishana waa waxaa tahay nin isdifaacay asaguna waa daalim weeye haddii aad iska foorarsato ku dilana shahiid baa intaa laakiin waxaan ka ahayn ma bannaanay mareen ayib laakiin madhabu jumhuuri الصaxaaba way saxaabadu say u badnaayeen wataabiciin wamadaahib alarbaca sida maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa allahuma axmed oo laba riwaayala mooyeen waxay leeyihiin madhabka asagaa waa mukhaalif likitaab illah in la yidhahdo dagaal kastoo muslimiin dhex maraay ha laga istaago yaan la dhex kelin hala fuurasay si haweenkii waxay dhahen waxaa weeyaan waa madhab mukhaalif likitaab illah ilahi muxuu yidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahuma cala اlأkhرى faqaatuu lati tabغي xata tafiya ila amri الlah fain faat faaslixuu idan daahir aayaddan naskeed ba khilaafsan baan bidaliil xadiidkii fi صaxiixayn nebi maxamed saxaabo u dhidhido o u ficloosay iyo cabdullahi bni ubay bnu saluul kuwo u xanaaqay baa dagaalamay oo dhiig iska daashay oo kab iyo bur iskula baxay aayaddu ayay ku soo degtay saxaabada kale lama dhihin cabdulahi bn ubay bnu salul muslimiinta difaaciisa iyo muslimiinta rasuulka difaaciisana dhexgal guryaha la galay waxaa la yidhi intaad fiirisaan kee gardaran cabdulaahi bnu ubay bnu salul kooxdood burka lagu bixiya la war joogaa la yidhahdo idan zaahir alqur'aan iyo sababu nuzuulkii baad khilaafteen wa suuratu sababi nuzuuli qadciyatu dukuuli fi nas biijmac muslimiin aayaddu waxay ku soo degtay wixii la suura ama la macnaa in aayadda uu soo gelayo waa muttafaq way biijmac muslimiin allahuma maalik baa laga sheegaa xogow riwaaya ah wajzan biidkhaali dawaati asababi warwi can alimaami dannan tusibi buu le maraaqi scuud idan si kastaba noqote waxaa weeye haddii la yidhahdo labadii muslimiin dagaalamtama indhaha laga fiirsado waa dulmi horti wey waxaa weeye had iyo koor xaqa in loo kaalmeeyo haddii markay muslimiintu isku kacaan oy dagaalamaan qabaa'ilka soomaaliyeed tusaale gaaban ay ku caddaan weyso qabiilka garabka daalinka ah ama qabiilka malumka iskaga istaag laakiin hadday kuu caddaato qoyskiiniyo tolkaa inay idab daran yihiin oo ay khaa'iman yihiin kuwana ay laga gardaran yahay inaad kalmayso kuwa madluumiinta waajibay kugu tahay unsur akhaaka aaliman oo malum xaggeed geenaysa nusuusta ayada waa in daa'ifatayni xaggeen la geeyo amaa axaadiiu alfitan ee saxaabada qaarkood ku khaldameen inay u qaateen waa madhab jamaaca min asaxaaba wataabiciin waana madhab jamaaca min asalaf laakiin waxaa loo arkaa inuu yahay madhab khaldan waana siday soo guuriyeen xaafid xajar iyo sheekhiisa abu zurca waxay dhahen madhab jumhuur الصaxaaba wa jumhuur اculamaa waxaa weeye markuu xaqu kuu caddaado inaad xaqa taageertay waa waajib fii kuli zamani wamakaan xaqii la taageer xagee ku aragtay waa shareecadu waxay ku soo degtayba wey in xaqa la taageerto waalka hadduu daalim yahay ama uu madluum yahay oy qabiil kale ishayaan ama qoys kale ishayaan madhab ibni cumar iyo kayrkii waxay noqonaysaa loo bixin sdon kala dagaalamay idan calaa ibni cumar waayrihi wuxuu noqonhayaa yaan loo bixin unsur hakadaal ma shaqaynayso wey wain daa'ifatani ma shaqaynayso wey idan laakiin saas ma aha goormay shaqayn waa markuusan kuu caddayn man almuxiq min almubطil ninkay gar ku taagan keesa daalima kuma caddo iskaga jog ayib markii intii sulx lagu daayo laga ay waayo la kari waayo qabiilka farta dheeraad noqdo waa in la gaabiyo ilaa u u hoggaansamo day hawshaa lagu dhaqmhaya soomaali ma burburteen ayib ninkaas wuxuu yihi hal ana ilaa min khusayata in awad awaytu wain eh, tarki arfidi ninkaas wuxuu an reebel baan reebel hadday khasaaraanna waan la khasaari hadday guulaysaa waa la guulaysa fiqitalkii kama janabto kama janabto naar baad ku gelaysaa ayib marxaba sheekh fadal salaad ma jirto eh, hal aadaan saxaabi jaliil u ahaa asagoo madluuma la dilay wuuna shahiiday waa shahiid buna ku dhintay isagoo madluum ah waxaana muttafaq ah nimankii reer banu umaye iyo asagii ishaya asagaa xaqa kaga taagnaa kana gar lahaa isagoo madluumayna dileen ayaguna dalamay ahaayeen taasaa muttafaq ah xadaثna cmar بn xafs ثqة rubama wahn qala xadaثna abi xafs بn khiyaad ثqة faqih تغayara xifظhu qalيila qala xadaثna الأcmaشh sulayman ibn mihran qala xadaثnii zayd ibn whb الjuhني ثqة mkhadr jaliil qala samictu jariir bn cabd الlahi الbajri qaal man laa yarxam الnaasa dadka ninkaan u naxariisanin laa yarxamhu اllah عaزa wajل allana uma naxariisto xadaثna xajaaج ibn minhaal قال xadaثna شhucبة xali xajaaج ibn mxamed almisisi inaynu ku tilmaana filaya xajaj ibn minhaal baan filaya inuu yahay lanno haaliban shucba isaga wax ka wariyay xadaثna xajaaج ibn minhaal xadaثna شhucbaة ibn الxajaaج qaala akhbarna cabdالmلك ibn cumayr min ثقات التابعين قال سمعت قبيسة بن جابر من khيار التابعين قال سمعت cمر cمر baan mقلay أنه قاaل inuu yidhi man laa يرحم ninkaan نaxariisanin laa يurحم looma نaxariisto وalaa يغفر alla ooma dhaafo loomana dhaafo man laa ykfir ninkaan umadda cafin ninkan khaladka laga galo ummadda aan u dhaafin asna looma dhaafo walaa yukfar looma dhaafo wey dembiga man laa yakfir ninkaan dhaafin asagoo dunuubta dadku ay ka galeen dulamkay u geystaan aan dhaafin walaa yucfa lama cafiyo can man lam yacfu ninkaan cafin ummadda ninkaan ummacda cafinayn saamicin asna lama saamixo walaa yuuqa sharka lagama ilaaliyo lagana dhawro man laa yatawaqa ninkaan dhawrsanin sharka uganaad ka dhawrto sheekh saxro qurdhir bal iskaga tiraa ka fogow yani isilaali isdhawr xadxaydo waan dhex istaaga lamana caayi karo waxba lagama sheegi karo waa lagu dayn maayo sheekh intaad dhex fadhiisato meel tuhma leh ama dhib uu kaa soo gaari haddana yaan lay taabanin yaan waxba laga sheegin maxaa dadku ii xamanayaan adaaba dhex fadhiistay ka leexo iscilaada laftirkaago walaa yuuqa lama ilaaliyo lama dhowro weeye man laa yatawaqa ninkaan dhowrsanayn baabu irxam man fi اlardi dadka dhulka jooga u naxariis u baabi xadaana xafs ibn cumar ibn khiyaas qaala xadaana iqat habt ciiba calayhi akhduhu اlujra cala alxadiid waa nin iqa laakiin xoog waxaa wax lagaga sheegay yani xadiidka markuu warinayo u dhihi jira soo socda meeqa xadiis baan ku wariyo toban xadiis toban dir marka dharkaa soo dhig sheekhu xadiis baan kaa rabaa adigu soo soco xisaab jeebka laac nin culus buu ah xoogaasaa yaa lagu yaa lagu haystaa mooye waa nin siqaa sabti wayna bannaan tahay ninku hadduu ay baahi jirto inuu xadiidka wax ka qaato way bannaan tahay hadday baahi jirto ayib salafkiisa badan baa samayn jir lakin waxaa ka fiican min baab اlikhlaas inaad faraha ka qaato xadaثana shucba بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال laa يرحم looma نaxariisto man laa يرحم ninkaan نaxariisanin وalaa يغفir loomana dhaafo man laa yغفir وalaa يuتاab lagama toobad أqبalo عalىa man laa yatub ninkaan toobad keenayn meel cidlaan iska fadhiisay dembiga waa la dhaafi socon mayso toobad keen ilahay u noqo oo alla bari subxaana wa tacaala walaa yutaab lagama toobad aqbalo calaa man ruux laa yatubaan toobad keenin walaa yuuqa sharka iyo fasaadka iyo dhibka lagama ilaaliyo man laa yatawaqa ninkaan aan isdhowlayn o ilaashanayn ayib aan asagu is ilaalinayn xadaثana musad ibn musarhad xadaثana ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya qaala xadaثana ziyad ibn mikhraaq abuاlxaaris albasri xalim soo marin iqa can mucaawi bni qura ibn iyaas almusani iqat laqiya kasiira min asaxaaba taabici jaliil awey can abiihi qurata bni iyaas waa saxaabi asagu qaala wuxuu yidhi saxaabigaas qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii la adbaxu shaa inii la asbaxu waxaan gowracaa ashaata neef adhi aan gawrici mararka qaarkood oo fa arxama waan u naxariisan yani dii af badan baan u soofaysan waan waraabin calaf baan siin ayadoo dharagsan oo wabaxsan baan gawracanayaa wabitaali waa ka qarin yani si naxariis leh iisoo qabarida bas inta la wato qorka istaago midi iisoo soofiiq aadama gawraco waa dulmi mushkilo hoy nin baan danba ka lahayn inuu wuxuu samaynaya uu yahay dhagax inuu ku ciyaarhayo inuu neef xoola ah eh, nafle uu gawracayo min aan danka lahayn kuwa kawaanka gaguracda suuqa hadda wax lagu guraco hadaad tagto waa salsalaysaa marka qaarkood sida xoolaha loo galahayo mar dambe ha tegin baa ku qaban ayib waa inaan laga tegin naxariis ilaahay baa kuu baneeyey gawraco waa shay wanaagsan oo xaajadu way keenaysa laakiin haddana naxariista ha ka tegin ayib aw qaala saxaabigu wuxuu ihi inii la arxamu shaata neefka neefka arigaan u naxariisanaya an adbaxa inaan gawraco yani markaan gawracayo waa u naxariistaa qaala nabig wuxuu uhi washaata neefka ariga ah in raximtaha haddaad u naxariisato raximaka allah allah ku naxariisa wax kale iska badaayo neefkaad gawracayso id hilbihiisa dheefsanaysa cunaysa haddaad u naxariisato rabbigaa ku naxariisa subxana wa tacala washaat neefka ariga in raximtaha raximaka allah maratayn laba goorba nabig ku celiyey ayib xadaثna aadam ibn iyaas ثiqة xaafid xadaثna shucba can mansuur ibn muctamir ثiqa samictu aba cuثmaan mawla muغira ibn shucba saciid ibn saib ba loo yaqaana magaciisa waa maqbuul layin xadiiث ma lam yutaabac ila anahu qad tubica fi اlxadiiث yaqulu asagoo aan maqlay samictu aba hurayrata aba hurayra maqlo yaquul samictu الnabiy الsaabiq almasduq nabigu runlowga ahaa ee la rumaynaya haddana aلsaadiq fii daatihi yani runlowgu ahaa nabi sal slam almasduuqu loo rumaynay wuxuu sheegaba ayib abalqaasim baan maqlay abalqaasim ahaa yaquulu asagoo leh laa tunzacu araxmatu naxariista iyo damqashada lagama siibo ilaa min shaqiyi nin ayaan daran mooye ruux ayaan daran oo khayrlaawo ah naxariista laga siibaa xadaanaa musadad ibnu sarhad qaala xadaanaa yaxya ibnu saciid eh, alqaطaan can ismaaciil ibn abi khaalid alaxmusi fiqa xaafid qaala akhbarana qays ibn abi xaasim qaala akhbarana jariir ibn cabdillahi albajali can الnabiyi qaal man laa yarxam الnaasa ummadda ninkaan u naxariisanin laa yarxamhu اllah alla uma naxariiso <clears throat> baabu raxmat اlciyaal wuxuu baab yahay carruurta in loo naxariiso xadaثna xaramiy ibn xafs almaki waa fiqa min shuyuukh الbukhari اlkibaar qaala xadaثna whayb ibn khaalid ibn cajlaan albahili waa fiqa min rijaal aljamaca qaala xadaثna ayub ibn abi tamit الsakhtiyani can cumar can camr bn saciid abu saciidin albasri can anas bni maalikin qaal kaana nabiy nabigu wuxuu ahaa arxama annaasi dadka midka u naxariis badan ee u damqasho badan ee u nugul bilciyaali caruurta dhallaanka ninka ugu dabacsan buu ahaa wa kaana lahu nabi maxamed waxaa u sugnaa ibnun wiil oo mustardacun la nuujiyo fii naaxiyati almadiina madiina bacalladeeda qayb ka mid a yacnii xaafadaha madiina xaafad ka mid a weliba xaafad fog oo cawaalida dhankeeda ayay ahayd yani islaam baa nuujinaysa waa wiilkii yaraa maariya dhashay ibraahim ibraahim wey wiilkii yaraa ibraahim carurta nabi maxamed u yaraa weeyaan ayib sanadka tobnaad ee hijradu geeriyooday sanadka tobnaad hijrada ayuu geeriyooday maalin isniin ah ayib وكان له ابن baa مسترضع la nuujiyo في ناaحية المdينة في طائفة qayb ka mida وكاna ذiرhu di'rigiisu wuxuu ahaa dir inaga magac ooma naqana somaali ahaan لأnna waxaa weeye haweenayda ilmaha nuujinaysa ninka qaba wey ilmahaad ugu dhashay islaamta kuu muujinaysa ajnabiga qalaad ninka qaba inagu maba dhaqaanta hawsha ka filahay aye sheekh adaa soomaliya ku dambeeyey bal waan ku sheega ayib ya dhaqankaan mayna lahayn anagu almuhim ilmaha ruuxa kuu muujinaya islaamtaa muujinaysa ninka qaba weeye adeerka la yidhahda wa kaana di'ruhu ilmaha haweenay muujinaysa ninkeedu wuxuu ahaa qaynan birtumuu ahaa nin biraha garaacu ahaa shaqaysta ee mahradooda ay tahay birta ayaa la xadaadka ninka xadaadka ah birta garaaca birta tuma qaynan buu ah wa kunaa na'tihi waanu u jiray wa kunaa na'tihi qayn maxaa tiri maaha maaha maaha somaaliya hadda qabiil weeye amaa adda qaynku waxaa weye waa xirfad waa shako ma aha sheekh somaal hadda qabiil weeye sheekh baaraka allah fiik qabiil wey qabiil dhan oo bulsho soomaaliyeed wey qaynku waa xirfad wey ma aha qabiil ma aha waa xadaadka ninka birta tuma wey waxaan rabaa in qabiilka iyo xirfaddan ku kala saaro meheradda ayib ah. min aan birta tumin oon birta ka shaqaynin oo xoola dhaqdo meel taagan baa tumaa la odhanaya maxaad leedahay sheeka haysaa markaas qaacidada waa kaa jabtay hayeeshee maxamed miisaan hayn wa kunnaa na'tihi waanu u tegi jirray ninkaas qaynka ee birta tuma baanu u tegi jirray oo saxaabada iyo nebi maxamed baa wiilka booqanaya waqad dakana asagoo qiijiyey albayta gurigii biidkhirin qundo ama dhurbo ama duur waxaa tiradaba idkhir waa lagu weeraray garan weynay waa ku rafaadnay geedahay sawirhayaan carabtuna waa geed yar oon baabkeennaba ahay almuhim yani waxaa weye waa geed dabka lagu shito wey marna godomaarka iyo guriga mudulka lagu dhiso la saaro bar waxay ku sheegeen dhurbo bar waxay ku sheegeen maadh bar waxay dhan bariweyne bar waxay dhan qundho bar waxay dhan duur almihim waa un waxaa tidhahdaa un nagaar weeye warku waa dhan yahay dab buu shitay guriga dhexdiisa wiilku joogay ayuu dab ku shiday dabkii baa qiiq baa kacay nabigu guriga intuu galo fayuqabilhu nabigu waa dhunka jiray wiilkaas ibraahima wayashumuhu waana dhursan jiray ayib ayib wuu dhunkan jiray nabigu maa shumin jira waxaa tiradaba ayib kale way yihiin qundhadu waa meelaha biyaha ka baxda waa dhadheer tahay sal ballaarana way leedahay ama duurku waa taqaana duurku waa geed adag wey isagu qalinkaa lagu qortaa wuu adag yahay duur iyo dadba waxaadan ka helin baa kaaga so baxaydhan soomaaliya duur iyo dadba waxaadan ka faylin baa kaaga soo baxa yani mulcaa galo halaqaa galo duurku waa yarkuusan yahay dadkuna saas umooda nin fiican markaad isbedeliba xun baa kaaga soo baxay shuqul kulahayn xadaثna cabdالlahi بn mحamed almusnadi aw abu bakr بn abi shayba قال xdثna مروان بن معاوية الفزاي قال xdثna يزيد بن كيسان صدوق يخطي عن أبي xاaزم الأشجعي can abi hurayrata qaala ata nabiyu cafwan ata nabiya nabigu waxaa u yimid rajul nin baa u yimid wa macahu sabiyun isagoo ilmo yar wata nin baa nabigu u yimid ilmo yar wata kuray wato fajacala ninkii wuxuu guda galay yadumuhu inuu dumahayo ilayhi xaggiisa yadumuhu yactabi buu dumahaya ilayhi xabadku saaranaya ilmuhu saa iskugu gubaaxiyaan faqaala nabi nabig wuxuu ihi atarxamuhu mu naxariisanaysaa ilmaha muu danqanaysaa qaala wuxuu ihi saxaabigii nacam ha nabi maxamedow waaban dhalay qaala wuxuu ihi faallaahu ilaahay baa arxamu kaa naxariis badan bika adiga minka xaggaada bihi bisabiy yani waxaa weeye ilmaha rabbi baa kaaga naxariis badan intaad u danqanaysa u naxariisanayso in ka badan buu rabbi subxana watala kaga naxariisay ilmahada aad dhashay adug adigaba asagaa ku abuuray asna asagaa allah abuuray intaad u naxariisan ka badan buu rabbi naxariisanaya noloshiisaba naxariis kamid ada ah. ayib wahuwa ilaahayna arxamu araaximiin inta naxariisataa allahu naxariis badan wey baabu raxmati lbahaa'imi bahaa'imtii naxariis baabiheeda bilahi atawfiq